بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين النحو الواضح المرحلة الابتدائية الجزء الثاني آه إن شاء الله تعالى وحين بلاوينا maanta kitaabkii naxو waadixii qaybtiisii marxalada ibtidaa'iga juskiisii labaad marka kitaabkan mufiidka ah anaxw اlwaadix oo aad iyo aad ugu dhow sida labada sheekh ay ku magacaabeen alwaadix aad u cad waadixa oo ah, mafhuuma ah. labada sheekh alifay mustafa amiin dictor mustafa amiin wa dictor cali aljarim waxay u qaybiyeen laba marxaladood almarxala alibtidaa'iya wاlmarxala aلthaanawiya marxalada hore iyo marxalada thaanawiga ama secondariga ay ku magacaabeen labada marxaladood mid walba waa saddex kitaab aljuز اlأwal aلthaani aلثaalث saddexdaas waa marxalada koobaad waana inta halkan kutubta qaarkood ay ku jamciyeen saddexdii kitaabee u horeeyey iyo halkan ku jira marka almarxala alula unbaa halkaa lagu qoraya kow iyo ilaa saddex ama almadaaris alibtidaa'iya almarxala athanawiya ama almadaaris athanawiya kay ugu talagalayna waa saddex kitaab oo kale lixda kitaab ee anaxw alwaadix lagu magacaabo labadaa sheekh wada dejiyeen waxay ka hadlaan laba cilmi oo muhiima oo culumta carabiga kuwa laga bilaaba annaxwu waasarfu sarfigii baa ku jira cilmu sar oo miisaankiisii iyo awsaantiisii iyo masaaishii lagaga hadlayay leh oo isaguna ah cilmi aad iyo aad u naafica aad moodo naxwahan inuu ka jilicsan yahay ama uu ka mawaad kooban yahayba laakiin waxaa inta badan ugu horeeya cilmu naxwi oo aakhiru kelima iyo xarakadii ugu muhiimsanayd ka hadlaya lanno qofku waxaa laga yaaba mararka qaarkood inuu kelmadda iska yaqaana almucalim almucalim inuu sideeda ugu dhawaaqay muali intaasi kelmadu xarakadeedii ay iska tahay caadiga ah. laakiin u baahdo almucallimu inuu miimka u dambeeya godayo almucallima in la fadxinayo iyo almucallimi in la kasrinayo kaa xarakada akhirka ugu muhiimsane jumlo kastood akhriyayso jaaa almucallimu ra'aytu almucallima nadartu ilaa almucalimi qaybta ugu muhiimsan baa naxwaha uu ka hadlaya sidaa darteed isagaa inta badan culumada laga bilaabo culuum lua alcarabiya isagaa awalan bacd culamaa waxay dhahan sarfigaa ka jilicsanay sarfigaha laga bilaabo asarfu baa ku xiga cilmu sarf dabeedna culumta kale ee luqada carabigu leedahay oo culuum lbalaaqa ay ugu muhiimsan yihiin culumtii shicirka alcaruud walqawaafi cilmu luga laftiisa oo kelmadda iyo asalkeygii iyo halkay ka timid iyo macaanideeda la barto culumtaa dhammaantood waxaa la dhaha culuum luga alcarabiya waana culuum اlaala waa kuwa loo isticmaalo aaladii weeye lagu fahmayey kitaabka ilaahi subxana wa tacaala iyo sunnada nebiga salawaat ullahi wasalaamu calayh marka aljus اثaani ayaynu maraynaa waataynu soo sheegnay juskani waxoogaa uu waxyaabaha uu qoraya duruustiisu qaar ka midahi aad ba u yar u sareeyaan laakiin insha allahu tacala waxaan isku dayi doonaa inaynu dejinno sidaynu soo sheegnayna haddii ajrumiga la garab wado marka ka koowaad anaxw alwaadix alwal aljuz wal marka lasoo dhammeeyo fiican tahay qofku inuu alajrumiya matn alajrumiyana garab wado siiba baabu macrifati calaamaat اlcraab baabkii loodhan jiray iyo almucrabaat اthamaaniya mid walba waxa lagu godo iyo waxa lagu kordhigo iyo wax lagu hoos dhigo iyo wax lagu reebo ama lagu jasmiyo waa inuu qofku yaqaan aad bay u caawinaysaa halkan bismi اllahi الرحman الرaحيم الdars الأول تaqsiim الficl إlى صaحيiح الآkhir وmuctal الآkhir تaqsiim الficl إlى صaحيiح الآkhir وmuctal الآkhir akhriska qofku qiraacada inuu si fiican u akhriyo waa wax muhiima صaxiix adoo akriya waxaa kuu dhaanta adoo صaxiix u akriya صaxiix carabigu sidiisa loo akriya u akriya صaxiix xadaas soo ma kasrasana xee carabiga kuma jirta base xeex صaxiix الآakhiri وmuctal الآakhir halkaa looma akriya وmuctal الآakhir maaha muctal maaha sida af soomaaliga inta badan markaan ku sheegayna inu dhahno muctal waxa weeye muctal muctal wey maxay ku kala duwan yihin muctal iyo muctal muxuu yahay farqiga udhexeeya ha laamka kelmadda muctal ku jira awshada marka waalidshad ka akhri muctaloo laamkiisaasi bilaashad yahay meesha kuma jiro waxaa weeye waa inaad shado marka wamuctali laakhir laamkaasaa la shaday lannahu min alcilati buu ka yimid cilla kelmadaba laamkaygu marka horeba waa waa laba laam laba laam oo isku idqaamo wey cilla marka la kala saaro caliil baa la odhanaya qofkii buka caliil ama hawadii oo kale dabacsanaydee jilicsanaydee neexawd ahayd hawaaun caliil baa la dhaa caliil laba laan baa ku jira mararka qaarkood macluul baa la dhaa macluul laba laan baa ku jira alcilla labadii laamoo laysweed qaaba halkana muctal shadkii uu ku jiraa laamta taqsiimu lficli taqsiimu lficli ficilka qaybintiisii ilaa saxiixi اlaakhiri mid aakhirkiisu saxiix yahay wa muctali اlaakhiri iyo mid aakhirkiisu muctal yahay loo qaybiyo marka halkan waxay labada sheekh kaga hadlayaan raximahum اllahu tacaala waxaa la dhahdo صaxiix اlaakhir iyo muctal اlaakhir gaar ahaan ficilkay halkan ka hadlayaan oo loo iman doonaan iyagoo ismigana intaa loo qaybinayo carabiga waxaa jira waxa la dhahdo xuruuf اlcila xuruuf اlcilati xuruuf اlcila xuruuftii muxuu ahaa hijaayigii alif ka bilaabmaysay ila lyaa ayaa waxaa loo qaybiyaa laba nooc xuruuf waxaa la dhaha xuruuf اlcila xuruufta kalena waa xuruuf الصixa xuruuf الصixa iyo xuruuf اlcila xuruuf اlcila waa saddex xaraf oo keliya alأlif oo aan hamsadii xarakaysnayd ahayn ee alifta reebana alأlif wlwaaw wlyaa saddexdaa xaraf ayaa la dhahdaa aliftu mar walba way reeban tahay labada kale way xarakoobi karaan wowda yayaad waa la xarakayn karaa waana la reebi karaa saddexdaa xaraf baa la dhaha xuruufulcilla xuruufulcilla waa saddexdii xaraf ee tajwiidkana cilmi tajwiidkana loo yaqaanay xuruufulmad walliin xuruufulcilla halkana loo yaqaanay alxawaaya safiga dhexdiisa saddexdan xaraf waxaynu imika ka hadlaynaa aakhirke صaxiix اlaakhir aakhirka keliya ku aakhirka صaxiix ka ah wamuctali اlaakhir iyo ku aakhirka xarfu cillo ku leh oo aakhirka ka buka aakhirka laga hadlaya lannahu annaxw kulluhu muxuu ka sheekeeya aakhiru lkelima ayuu ka hadlaa naxwo marka kelmadda inteeda kale inama khusayso awalkeega xuruufta wasadka ama awsadka ku jirta waxayna khuseeya xarafka ugu dambeeya xarafka ugu dambeeyaynu mxuu ahaa eegaynaa haddii uu xarafkaasi xarfu cilla yahay ficilkaasi wuxuu noqonaya ama kelmaddaasi waxay noqonaysaa muctallu laakhir saddexdii xarfu cillo mid ka mid ah hadduu yahay haddii aanay xarfu cillo ahayn xarafka u dambeeya aanu xarfu cillo ahayn kuwa kale hadday doonaan xarfu cilla ku jiro xarafka ugu dambeeya haddaanu xarfu cilla ahaynna kelmaddaasi waxa weeye ama ficilkaasi saxiixu laakhir saddexda xarfu cillo kuwa ay u dambeeyaan inu maala soo qaadano ficilkii maadigii oo kale markaad tidhahda dacaa ramaa mashaa qadaa ama mudaaric ayaad tidhaahda yardaa yascaa yakhshaa yanhaa alif baa u dambaysa biqadci nadar can ilkitaaba sida loo qoraya lama fiirinaya anutqu ayaynu fiirinayna waxaynu akhriyaynaa ma alif baynu akhriyaynaa mise xaraf kalaynu akhriyaynaa sida loo qorayaa taasi inama khusayso waxaa loo qori karaa ya sida yanha iyo yarda iyo loo qoro masha iyo qada iyo jara ya baa loo qori karaa qoraalka laakiin waxaynu akhriyaynaa waa alif saa dartee alifa u dambeeyaan odhan marka ficilada masha iyo qada alif baa u dambaysa marka waa muctalul akhir lannu aliftu xuruufu cillaan ku jirta yardaa iyo yascaa iyo yakhshaa iyo yanhaa waa ficilo mubaarica alif baa u dambaysa waa muctalu laakhir aakhirkuu ka bukaa waxaan ficilo ku leeyahay iyagoo ay u dambaysa waxa weeye maalan yadcuu yarjuu yadnuu yasfuu ficiladaasa ka mida yadcu daa yadcuu waa ficil muaaric owogu dambayso yadcuu waa muctalu aakhir xarficilu aakhirka ku leeyahay isagoo yaay u dambayso waa yamshii yajrii yaqdii yahdii yabaa u dambaysa waa muctalu aakhirkaasina marka ficilka haddii ay u dambayso alifi sida yascaa muctal akhir haddii ay u dambaysa sida yadcuu waa muctal akhir haddii ay u dambayso yaa sida yajri ama yahdii <clears throat> ama yamshi waa muctal akhir saddexdaa xarfucillo mid ka midihii wixii uu dambeeya waa muctallul aakhir wixii aanu saddexdaa xaraf ka midihii u dambayna waa saxiixul aakhir maalan rajaca iyo yarjicu cayn baa u dambeeya axiix aakhir baa mise waa muctal aakhir waa saxiix aakhir lann xarfu cilla uma dambeeyo dahaba iyo yadhabu ba u dambaysa saxiixu aakhir markaa leeda calima min baa u dambeeya iyo yaclamu axiix aakhir baa mise waa muctal aakhir axiix aakhir wixii xarfucilla u dambeeyo ayaa muctalulakhira wax alla wixii ka soo haray waa waxaan xarfucilla u dambayne oo axiixulaakhir waxa laga sheekaynayaana waa aakhirka aakhirkaynu ka hadlayna muctalu laakhir iyo axiixulaakhir alamila alqa asayaadu asayaadu wuxuu tuuray kalumaystihii ama ugaarsadihii shabakatahu shabakadiisii ayuu tuuray shabakatahu wuu ku ugaarsanayay alqaa wuxuu riday ama uu tuurtay asayaadu shabakatahu daca almariidu wuxuu u yeedhay kii bukay aabiiba dhakhtarkii yalqaa wuxuu la kulmayaa almusiiu ka xumaan sameeyaa jazaahu abaalkiisa ayuu la kulmaya alqaa waa ficil maadi mubaarica waxaa la odhanaya yulqii ulqii nulqii tulqii waxaa u dambaysa alif alqaa yaa baa loo qoray laakiin waxaa la akhriyaya waa alif dacaa waa ficil maadi alif baa u dambaysa yalqaa waa ficil mubaaric alif baa u dambaysa walow ya baa loo qoray yalqaa laqiya buu ka yimid isaga maadigiisu waa laqiya laqiya wuu la kulmay yalaa wuu la kulmaya alaaduna wuu tuuraybe wuu tuuray yulqii wuu tuuraya calaa kulli xaal alqaa iyo dacaa iyo yalqaa maadiya mudaaric midkay doonaan ha noqdaan waa ficillo wey ficillada xarafka u dambeeyaynu fiirinayna alif baa u dambayso la akhriya aliftu waxay ka mid tahay xuruufu lcilla sidaa darteed ficilladani waa muxtallun akhir haddaad xaraf ka sheegayso bilfi baa umaad ku daraysa muctalu aakhiri aakhirku ka bukaa oo xarfu cillo ku leeyahay bilfi buu ku bukaa alifu ku buka muctalu aakhir bilfi sarwa arajulu ninkii oday buu noqday sarwa mudakar buu noqday sayid buu noqday min madaxuu noqday arajulu ninkii tasfu waxaa saafi noqonaysa asamaau yadnuu waxa soo dhow faslu shitaai xilligii jiilaalka ayaa soo dhow shitaa fas waa xiliyada fusuul sana lana sanadku wuxuu leeyahay fusuul waxaa loo qaybiyaa afar fasli carabiga fusuul sana waa arbaca ashitaa alrabiic alkhariif iyo asayf ashitaa oo jiilaalkiya arabiic oo gugiya alkhariif dayrta ladhaa iyo asayf oo ah xagaagi usuul sanladha usuul sana yadnu waxa soo dhow faslu shitaai shitaha fasalkiisii ama xilligiisii ayaa soo dhow sarwa ficilka wuubaa u dambaysa tasfuu yadnuu uubaa u dambaysa wuxuu noqonayaa muctalu اlaakhiri muctalu اlaakhiri bilwaawi khashya wuxuu ka cabsaday muxamedun muxamed rabbahu rabbigii khashya muxamedun rabbahu abqii waxaan dalbayaa oo raadinayaa rida alwaalidayni labada waalid raallihaanshahooga ama raalligelintooda ayaan dalbaya yabni albannaaw yabni wuxuu dhisayaa albanaau kii wax dhisayey moostaadkii masjidan masaajid buu dhisaya khashya muxamadu muxamed waxuu ka cabsaday rabbahu abqii waxaan dalbayaa ama raadinayaa rida alwaalidayni labada waalid raalliaanshahooga yabni wuxuu dhisayaa albanaau kii wax dhisayey masjidan masaajid buu dhisaya khashya abqii yabni saddexdaa ficilna waxaa u dambeeya maxay alyaa oo xarfu cila marka waa muctalu aakhir ficiladaas maxay ku bukaan bilalif walaa bilwaaw bilyaa muctalu aakhirku waa saddexdaa nooc inuu alif u dambayso uu noqdo muctalu laakhiri bilalif iyo inay wow u dambayso oo la ydhahdo muctalu laakhiri bilwaaw iyo inay yaa u dambaysa sida khashiya iyo radiya ama yahdii yarmi yabni yamshi oo la dhahdo muctalu aakhiri bilyaai saddexdii xarfu cilana halkaasaad kala soo baxaysa xuruuf اlcila waa ثalaaثa maxay yihiin alأlif wاlwaaw wاlya wixii ka soo hadhay ee saddexdaa xaraf mid kamidih aanay u dambeyn xaraf kamidih aanay u dambeyn xuruuftii kale ee hijaagu ay u dambayso wuxuu noqonayaa صaxiixu اlaakhir tusaalayaashiisa waa kuwan alama almakaanu makaankii wuu madoobaaday alama mugdi buu noqday almakaanu makaankii ibtaqada waxa shidmay huray almisbaaxu laydhkii wuu shidmay yastaximu way maydhanayaan istixmaamka iqtisaalka laydhaa yastaximu waxaa maydhanaya alkhilmaan wiilish way maydhanayaan alama waa ficil maadi itaqada waa ficil maadi yastaximu waa ficil muaaric marka ficiladaasi waxaynu fiirinaynaa xarafka u dambeeya adlama miim baa u dambeeya hal ilmiimu min xuruuf اlcila la itaqada daal baa u dambeeya xuruuf اlcila miyuu ku jira yastaximu mar kale miim buu soo celiyey xuruuf اlcila ka mid maaha sidaa darteed ficiladani ma صaxiixu اlaakhir ba aakhirkooga marka la fiiriyo mise waa muctalu اlaakhir صaxiix اlaakhir alqaacida الفعل المعطل الآخر هو ما كان آخره ألفا أو واوا أو ياء وتسمى هذه الأحرف الثلاثة بأحرف العلة الفعل الصحيح الآخر هو ما لم يكن آخره حرفا من أحرف العلة الثلاثة الفعل almuctalu laakhir buu ka bilaaba ficilka muctalulaakhirkii huwa maa kaana aakhiruhu waa waxa aakhirkiisu uu yahay alifan alif uu yahay sida yascaa iyo yardaa aw waawan ama wow uu yahay sida yadcuu iyo yadnuu aw yaaan ama uu ya yahay sida yajrii iyo yahdii وتسمى waxa lagu magacaaba هذه الأحرف xuruuftan الثaلاثة ee saddexda الألف والواaw والyاء waxa loo yaqaanaa بأحرف الcilaةi baa loogu yeedha oo lagu magacaaba بأحرف الcilة la dha xروف الcilة ama أحرف الcilة أحرف iyo xروف waa isla mid الفicل الصحيiح الآkhر ficilka صحيiح الآkhirkii wamaa lam yakun waa waxaanu ahayn aakhiruhu aakhirkiisu xarfan xaraf min axruf اlcila xuruuf اlcilaha ka tirsan xuruuf اlcilihi aلaaثa saddexdaha xaraf ka tirsan waxaanu aakhirkiisu ahayn wey waxaanu xarfu cila u dambeey wey kaasaa la dhaa alficl الصaxiix اlآkhir تمرينات الأول عين الأفعاaل الصحيiحaة الآkhر والمعتلة الآkhر waxaad cayintaa oo aad sheegtaa الأفعاaل الصحيiحaة الآkhر ficilada صحيح الآkhirka والمعتلة الآkhر والأفعاaل المعتلة الآkhر iyo ficilada معتل الآkhirka في العباaرة الآتية cibaarada soo socota خaرaجa فريid فريid baa baxay waa nin magacii yatanazahu isagoo iska soo warwareegaya soo dalxiisaya wayumaticu ugu raaxaynaya nadarahu ishiisa ama indhihiisa bimaxaasini abiica yani abiicada iyo kownka buuraha iyo banaanka iyo dooxyada iyo quruxdooda maaragtasa indhihiisa ugu raaxaynaya kharaja fariidun fariid baa baxaya tanazahu isagoo soo warwareegaya wayumaticu ugu raaxaynaya nadarahu bimaxaasini abiicati kownkan ama dhulka maxaasintiisa iyo quruxdiisa fasaadafa wuxuu la kulmay jadwalan maangad buu la kulmay baalka biyaha loo soo jeexo si uu beerta u keeno ama laga soo qaado maaragta webigo kale lagaga soo duwo biyaha ee beerta soo gaadhsiiya jadwal laydha fasaadafa wuxuu la kulmay jadwalan maangad yajri ay socdaan maauhu biyihiisu fa yurwii dherginaya oo waraabinaya azarca zarciga waraabinaya yurwii dherginaya marka wax saa'ila oo dureeraha laga dhergo sida biyaha oo kale iyo caanaha iyo ayaa ladhaha shabica yashbacuda waxaa loo isticmaalaa wixii cuntaha rawiya yarwaaba tanna ladhaha wixii saa'ilana rawiya yarwa arwaa yurwii tani weeye wuu dhargiyey oo wuu waraabiyey fa wuxuu waraabinayaa azarca zarciga waraabinaya oo dharginaya wayulaifu latiif ka dhigaya oo wanaajinaya alhawaa hawadana zarcigana wuu waraabinayaa biyahaasi maangadkee lagu soo duway beerta loo soo duway dhinaca kalena hawada soo dulmarta biyahaasi waxay noqonaysaa hawo latiif ah oo fiican wayulaifu alhawaa walaqiya wuxuu la kulmay intuu warwareegayey ahnaaman ari ayuu la kulmay xoolo taruuxu galab caraabaya wataqdu kalahaya taruuxu wataqdu aaminatan iyada oo aamina tarca yani amni ku jirta bad qabta oo labada tarca oo daaqaysa alkala'a daaqa watashrabu cabbaysa almaa'a biyaha ayuu arkay wara'aa waxa kaluu arkay ashjaaran geedo tadnuu amaaruha amarkaygiiyo midhahaygu soo dhow yihiin watamiilu geedahaasoo lulmaya biaqsaaniha maca aqsaaniha yani laamahaygu ay lulmayaanoo dabayshu sidaa u ruxayso fawaqafa cindahaa wuu isaag taagay saacatan waxoogaa mudduu halkaa taagnaa xataa idaa maalat ishamsu markii cadceedu u yeelatay ma u kacday ila alghuruubi xagga dhicitaanka qafala ayuu soo laabtay ama soo noqday raajican isagoo soo noqonaya qafalana waa bimacnaa rajaca raajacanna waa la macno marka wuxuu rabaa inaad ka soo saarto cibaaradan ma jumalkan halkan ku yaalla qisadaa yare kooban ficilada ku jira dhammaantood aad ka soo saarto lannu halkan darsiga ficilladun baynu ka hadlayn waxallo waxa ficil ku jira maadi iyo muaaric wuxuu doono ha noqdo aad ka soo saarto laba qayboodoo keliya inaad u qaybiso wax muctalul aakhira oo xarfu cilla u dambeeyo iyo wax saxiixul aakhira oo aanu xarfu cilla u dambayn maalan laba ficila ka soo qaada ama saddex ficil kharajada u horaysa kharaja jiim baa u dambeeya jiimku xuruuful cilla miyuu ku jira muxuu noqonayaa ficilkaasi saxiixul aakhir walaa muctalul aakhir صحيح الآخر يتنزه وتنزه يتنزه التنزه iska daadaawashada iyo baa la dhaa تنزه يتنزه haabaa u dambaysa صaxiix اlaakhir walaa muctal اlaakhir صaxiix اlaakhir wayumaticu mataca uu raaxeeyey yumaticu waxa u dambeeya maxay alcayn muxuu noqonaya صaxiix اlaakhir xarfeelaha meelaha ku jira waxaa ka mida qaar uu idinkuu keeni doono maala yajri baa ku jirta yajri jadwalan yajri muxuu noqonaya صaxiix اlaakhir walaa muctal اlaakhir muctal اlaakhir biاlأlif walaa bilwaaw yajri muctal اlaakhiri bilya waayahay waxaan tamriinka waxaan raacinaynaa lixaad atamriin asaadis kaana tamriinka waad soo akhriyaysaan hadda koobaad kan lixaadna waad ka soo shaqaynaysaan isagana saasoo kale iyo ka toddobaad التمرين السادس wuxuu leeyahay ضع مضارع كل فعل من الأفعاaل الآتية في جuملة مفيدة ficilada soo soo socda oo maadi ah waxaad ka dhigtaa mudaaric dabeedna mudaarica jumlo soo geli marka hore mudaaric ka dhig mudaaricana jumlo soo geli haddii aynaan jumlo soo gelina waxaad weydiin doonaa marka mudaaracaad u badasho inuu صaxiixul akhiriya iyo inuu muctalul akhiriya wabayin ahuwa muctalu laakhir bilalif am bilwaaw am bilyaa dabeedna markaad mudaaric ka dhigto noo sheeg ma muctalu laakhiri bilalif ba mise waa muctalu laakhir bilwaaw mise waa muctalu laakhir bilyaa dacaa safaa radiya sacaa hadaa saqa camiya ficiladaasi iminka maadigaa uu ku tiriyey oo wada muctalul akhir qaar bilif bay ku bukaan qaarna waa bilya sida camiya iyo radiya ya baad akhriyaysa waa bilya dhammaantood mudaaric baad dhigaysa dabeedna waxaad sheegaysaa waxay ku bukaan marka xarfuillahi ku bukaan maalan dacaa haddaynu maxaynu mudaaric muxuu noqonaya mudaariceedu yadcuu muctalul aakhiri bilwaaw safa yasfuu saafi buu noqonaya muctalu الآakhiri bilwaaw radya يرضى معتل الآخر بالألف سعى يسعى معتل الآخر بالألف هدى يهدي معتل الآخر سقى يسقي يسقي آه معتل الآخر بالياء عمي وين دبيلوي عمي يعمى وصدى راضيه يرضى خشية يخشى عمي يعمى معتل الآخر بالألف التمرين السابع ضع ماضي كل فعل من الأفعال الآتية في جملة مفيدة فعلنا soo socda maadigooda mid kasta jumlo geli kuwana waa mudaaric bay imika ku qoran yihin maadi u badel jumlo geli wabayin ahuwa muctalu laakhir bilalif am bilya labadaan ay kala sheeg waa muctalu laakhir bilif ah ise waa muctalu laakhir bilya waa maadiga markaad u celiso yaqdii yabqaa yashuu yunaadii yartaqii yafnaa dhammaantood ficladani waa mudaaric waana muctalu laakhir weya dhammaantood qaarkood bilif yafnaa iyo yabqaa iyo kuwaas qaarna bilyaa yaqdii yunaadii yartaqii qaarna bilwaawi sida yashuu saha wuu sahwiyey yashuu wuu sahwiyaya sujuudu sahwi marka maadi ka dhig qadaa muxuu noqonaya yaqdi muxuu noqonaya maadiga qadaa yabqaa baqiya baqiya yabqa sida radya yarda oo kale baqya wey yashuu saha sida dacaa yadcuu tanna waa saha yashuu yunaadii naadaa naadaa waa maadigii yunaadiina waa mudaaric yartaqii irtaqaa wuxuu baxay irtaqaa yartaqi yafnaa wuxuu leegyahay yardaa iyo yakshaa maadigooga kuwaasaad leekeysiinaysa yardaa maadigaygu muxuu aha radiya yakhshaana maadigaygu muxuu aha khashiya yafnaana muxuu noqonaya faniya yabqaa baqiya faniya uu dhammaaday wey faniya kullu man calayha faanin iyo waayahay faniya buu noqonaya faniya waa muctal aakhiri faniya markaan ahdo muctal aakhiri bilya mudaariciisa haddaan mudaaric ka dhigo yafnaa idhaana muxuu noqonaya muctal aakhiri bilif waa isbedeli kara almabni wاlmucrab